marka anigu ma raba inaan galo yani haddii qolo eh, muslimiina hadday gaalo kaalmaysato una kaalmaystaan qof ayagu ay u arkaan inuu gaal yahay qof ayagu ay u arkaan ama jeish ay u arkaan inay gaalo yihiin taas iyada waxay ku xihan tahay hadba caalimka ijtihaadkiisa ayb hadba waxay ku xihan tahay caalimka ijtihaadkiisay ku xihan tahay ayb ko marka horta mahalka midda waa midaas waa ah, marka gaal la kaalmaysanaayo waa marka loo kaalmaysanayo didda kaafirin aakhar gaal kale marka loo kaalmaysanayo ma garan ayb midda labaadna waxaa weyan gaalka la kaalmaysanaayo waxaa muhima ah inuu yahay nin ra'yi fiican islaamka ka qabo gaalada laftirkooda kala nooca ah ayaga laftirkooda nin adiga makri kuu maleegaayo oo adigaba cadow kugood ujeedid oo adiga jiritaankaaga aan ogolayn waa kaalmaysana ma banaan taasna waa mid mid labaad ayb marka hadda maraykanka ma la kaalmaysan karaa lama kaalmaysan karo sababto maraykanku waaba axadka waa wadanka yani islaamka si aan caadi ahayn ula dirirayo so uma garani hab mooryaannimo kula diriraa hab waxau kula diriraa dawladnimo ah hab uusan kula diririn male hab dhaqaalo kula diriraa marka maraykanku ma la dhihi karo waa islaamka ra'yi fiican oo ka qabaa lama dhihi kara islaamka ra'yi fiican bu cid dhahaysa male cid dhihi kartaana mala safahamteen adiladan marka culamada waxay shuruudan aqwaasha culamada iyadoo ay tahay ayaan keeni doonaa insha allahu tacaala ayb marka labada arrin ugu muhiimsan taas waay qofkan gaalka waxa weeyaan inuu dadka muslimiinta burburintooda iyo aan u soconin awoodana dabcan inuusa isagu lahayn in muslimiintu ay awoodda leeyihiin isaga waa la kaalmaysanaa awoodda laakin yaa iskale muslimiinta iska lahanay ama hadduu isagu awoodda leeyahay gaalkiyaa keentay shan boqoloo kun oo ciidano wataa adigaana boqol kun ma dhamin markaasoo kale ma la dhihi karaa saaba ku qabsanaya isaybaa kuu talinaya kuqabsanaya sooma taa laga hadli maayo maxaa awalba jihaadka waxay ka hor imaanay arrintaas maqsadkii jihaadka loo jideeyey litakuna kalimatullahi hiy alculyaa marka haddaad ciidan yahuud iyo nasaaro shan boqoloo kun soo dhoobto dhulkan see uga bixin kartaa hadhow see uga bixin kartaa hadhow waa unbu qaraaraad unbuu kuu yeerinaa marka hadii hadii gaalku oo uu yahay daa xasani ra'yi fi lislaam ama uu yahay eh, tan labaad uu yahay eh, cidda lala diriraana ay mgaalo ay yihiin markaas in la kaalmaysto cinda alxaajati wadaruura ayay culamada qaar ay qabaan ayb qaarna ma la kaalmaysan kar masalada ayb ibnu qudama muqniga wuxuu ku yiri ibnu qudama muqniga juska toban labayo tobnaad lix boqol toban iyo saddex wuxuu yihi walaa yustacaanu bimushrikin mushrik lama kaalmaysana wabihada qaala ibn lmundir ibn lmundir saasuu dhahay wljuzajaniyu wajamacatu min ahli lcilmi wacan axmed ma yadulu cala jawaazi listicaanati bihi imaam axmedna waxaa yani hadalkiisa ku jira wax tusaayo in la kaalmaysan karo naam wa kalaamu lkhiraqi yadulu calayhi aydan khiraqi oo xanaabilada kamida kalaamkiisuna saaba tusaya cinda alxaajati hadday danu timaado wahuwa madhab shaaficiyi waana imaam shaafici madhabkiisa lixadiidi zuhriy aladi dakarnaahu wa khabari sufyaan ibni umaya abarkaas khabari sufyaan safwan ibni umaya wa khabari safwana bni umaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa buu yihi an yakuuna man yustacaanu bihi qofka la kaalmaysanayo inuu ahaado xasana ra'yi fi lmuslimiina mid muslimiinta ra'yigiisa uu ku wanaagsan yahay fa in kaana gayra ma'muunin calayhim haddaan gaalka la kaalmaysanayaba looga aamin qabin aan lagu aamin qabin muslimiinta dhexdooda muslimiinta aan loogu aamin qabin oo yani dhibkiisa laga baqaayo hadhow dhibkiisa iyo eelkiisa haddii laga baqaayo lam yujzihu listicaanatu bihi in la kaalmaysto ma gudmayso mana bannaana soo ma fahmin haddii asaga loo aan la aaminaynin oo looga baqaayo inuu muslimiinta ku keen keeno malka almaysan karo marka wuxuu yihi linana liannana idaa manacna alisticaanata biman laa yu'manu min almuslimiina qofka aan markaa la aaminaynin oo muslimiinta oo muslimiinta ka dhexmida weliba oo aan la aaminaynin haddaan jihaadka loo kaxaysan karin milu lmukhadili walmurjif ninka yani mil mudili mil mukadili midka hoojinaayo muslimiinta mukadil waxaa weyaan qof muslimiinta kamida muslimiinta daahir ahaan ugu jiraa laakiin adiga garab markaad muslimiinta ay garab uga baahan yihiin garab ma siinayo khudlaan muslimiinta ku samayna garabkooda ka baxa qofka noocaas oo la ogyahay inuu garabkaaga ka baxaayo in jihaad loo kaxaysto ma banaana soo ma garani haddii marka kaas aan la kaalmaysa iyo walmurjifi murjif waxaa leedaha ninka akhbaarta beenta muslimiinta ka dhex sheega waa la jabayey dhibaa dhacayey kanaa soo socdo u gelina ciidanka muslimiinta lama ra lama kaalmaysta kaasna soo ma garanin dadka murjifiinta iyo kuwa iyo kuwa mukhadiliinta muslimiinta hoojinaya darabkooda ka baxay jihaadka looma kaalmaysto haddii kuwii muslimiinta oo noocaas ahayd aan la kaalmaysanaynin gaal in la kaalmays inaan la kaalmaysanaynin min baabi olaaho soo sida taasuu marka ku keena intaha kalaamuhu alimaam yaxya bin abilkhayr alcumrani isaguna kitaabu lbayaan juska labiy tobnaad boqol iyo lix iyo toban waxa uu yihi walaa yajuuzu lilimaami imaamka uma banaano an yastaciina bilkufaar gaalada inuu kaalmaysto calaa qitaali lkufaari oo u kaalmaysto min gayri daruuratin xaaja la-aan daruura la-aan markaasu wuxuu sheegay wain dacad ilaa dalika xaajatun hadday dani ugu yeerto bian yakuna fi lmuslimiina qila muslimiintiyaa tiradoodu aada u yar tahay naam min alkufaari qofka uu kaalmaysanayo ee gaalada ka midana yaclamu minhu ou ka og yahay eh, eh, nam xusna niyatin fi lislaam xoogaa inuu islaamka ra-yi fiican ka qabo jaaza lahu waa u banaanta an yastaciina bihi inuu kaalmaysto soma garani markaasu wuxuu sheegay nebigu markau safwaan ibnu umaya ou kaalmaysanayo safwaan ra'yi fiican uu ka qabay muslimiinta lidalika marka uu maqlay safwaan qoladii hawaazin ayaa adkaatay nebigii waa la dilay markau maqlay waa murugooday wuxuuna yii wuxuu yihi larabun <coughs> wuxuu yihi eh, eh, larabun min qurayshin axabu ilayna min rabbin min hawazin yani maalik nin wax milkiyo rabbi bimacnaa maalig oo ka wadaa maalik quraysh ah ayaa nooga khayr badan oo yii mid hawazin anaga qurayshaa noo roon oo haddii wax la noqonayo wax la xukumayo quraysh inay wax xukuntaan noo intay hawazin wax xukumi lahayn marka qurayshna nebiga asxaabta u badnaa soo maa asaga markaas ra'yi fiican buu marka ka qabay ciidanka muslimiinta saa darteed nebigu wau kaalmaystay amaa laakiin midaan ra'yi fiican kaa qabin adiga ee bal adiga uu ku dhibaayo fasaadkaaga ka shaqeynayo abadan lama kaalmaysanayo khulaasadu marka maxaa isugu imaanaya waa horta inay daruura keento ko haddaynan daruura keenin maya labo gaalka la kaalmaysanaayo waa in la xakamay karaa oo adiga uusan dhib kuu keeni karin ra-yi fiicanna o adiga dalkaaga ka qabo saddex waa maxa marka midda saddexaad waxa weeyaan in imaamka ou idmo biidni limaam imaamka muslimiinta in inuu yeelo waay sidaas soo ma garan ma nin qabiil ka tirsan ama jabhad inuu intuu iska baxo gaalo ou soo wato ma banaana taas ayb khulaasatu lqowl waxa hadda dalkan oo ku jiro baabkaana soo geli karta abadan waa kala fog yihiin banaan sababta wax ciidamada amxaarada loo soo wata waxay yihi in dadka muslimiinta lagu dhameeyo lagu baabi'iyo iyo koox gaara ah oo iyaga xukunkooda ilaashanayo laa diinaysan ka fakeraynin wala gaalaysan dagaal kula jiri muslimay dagaal kula jiraan waa kuu dhahay muslimiinta anaga la hadli mayno gaaladana waa la hadlaya waa u kala dhuumanaya midda kale hala ogaada nimankaan hadda dalkan inaga xukunno dhahayo xukunkooda sharciyan maba sugnada wax sharciyan xukunkooda oo sugaya maba aha laa mutaqalibaysan ahayn dad awood le maaha intay waxaas gembiyeen dalkan an gacanta kuma dhigin maanta awood ay jidadkii iyo dadkii ku kala ammaan geliyaan ma hayaan ko cid soo doorato ahlulxalli walcaqdi ma jirto amxaaro iyo gaalaa soo dooratay oo soo dhoodhoobtay soo ma garanay bal dadkii ahlulxalli walcaqdiga ah oo culamada waaba laga ma imaan karaan aaba lii ma maqasheen hal noo culamaa oo meeshaas tegi ma jirin soo ayb ahlulxalli walcaqdina culumada iyo waxaa layihaha odayaalka qabeen haday culumadii maqan tahay ahlulxalli meeshaas ma joogo soo ma garan amiir ka horeeye oo aan lahayn oo nagala ballamayna ma jiro nacam waana niman gaalo daba dhilif u ah nacam oo dalkan siisanayo kun kun doolar wadankaan dhan siisanaayo nacam marka ha-ulaa'i wax ay matalaan malak marka dadka hadhow dhahay amiirkaa la adeeca amiirka la adeeca amiiraysan aqoonin marka ay imradiisa kusugnaatay hal noo cadeey hadii la yihaaho ma cadey karaan saddexdaas qaada imradu ay kusugnaataa midkoodna inay yihiin anagu ma ognin mana mana ku hayno midda kale waxaa weyaan marka waa nimanka hadda ay soo wataanna annaga dalkeena iyo muslimiinteenna ra'yi fiican may ka qabaan kaas ilmaha ka og amxaara ra'yi fiican inaysan naga qabin maraykanna inaysan ra'yi fiican naga qabin marka waxa weeyaan eh, waxay lamid tahay ninka dhaho eh, eh, wax dhiba male hadda ninkii magaal waa la kaalmaysan karaa iyo waxaas dhan waa khalaf tan ay iyagu ku jiraan isticaano ma aha waa mwaxaweya mudaaharat lkufaar bid almuslimiin kufaartoo la kaalmaya muslimiin didkooda taas amaa ishan ka dhacday khaliijka khaliijka si badan anaga kulley calaa kulli xaal ku dheer dheeraada masaladaas ma jecli sababt waxaa wey inagu si badan nooma qoseyso masaladaas si xoog leh nooma qoseyso midda kale waxaa iyadu ay ku jirtaa masaladaas fiima aclamu anu sida aan u ogahay waxay ku dhisan tahay qolo iyagu wax gardaraysatay oo dal qabsatay qoladaas madaxdooda iyo ciidankoodana loo arkaayey inay yihiin shoociyiin kufaar qaarkood culamadii fadwootay in gaalada la kaalmaysan karo waxay ku dhiseen bacsiyiintu inay nasaarada kaxun yihiin ay ku dhiseen binaan calaa dalika marka waxay yirahdeen waa la kaalmaysan karaa ma fahmi marka anugu taas hadda gaalo waayo melihi bal sheekh alalbani raximah llahu tacaala wuxuu yiri ciidanka ciraaq markaas iyo ciidanka suuriya oo dhinacan kale ku jiray suuriya ciidankeeda wuxuu ku jiray dhinacan kale dhinaca kale ku jiray dhinaca oo eh, nimanka isbahaystay isbahaystadday ku jireen wuxuu yii aniga ciidanka suuriyan aqaanay waxaa ku badan haddii mulxidiin la sheegayo ciidanka suuriya ku badan yahay bal ciidanka ciraaq marka loo fiiriyo kan suuriya ku badan yahay saa darteed marka mulxid in mulxid loo kaalmayso wax banaan ma ahan tasaa sheekuna marka masaladaas wuu ka hadlay inaysan banaanayn oona jawaabin sida uu asagu sheegaana soo baxda filxaqiiqa lxaqiiqa oo waxyaabaha uu ku diidan waxaa kamid ahayd intaas oo ciidan haddii la keeno dhulkan islaamka hadda wayaa ka bixinayo nimankan hadii la keeno falkii adiga aad rabtay ay kuu qabtaan orad iska tag makaa yeelay makaa yeelahay mana laga yeelinba naam ilalaana meel meel ku bedelo unbay ku jiraan ma aysan ka bixin sagaashankiisay u yimaadeen kama aanay bixin dhulkii la keenay khaliijka sooma kasin annaga ilahan ka cabsanayna subxaanahu watacaala culumadana mas'ale hadday ijtihaadkooda ku sheegaan ijtihaadkooda waa gefi karaa kuwa kale oo ijtihaadkooda sawaabka u yahana raacayna marka culamadii salafka salafiyiintana kama aanan dhex bixin bal nataqalabu fii aqwaalihim aqwaashoodaan ku gedgadoomayna sooma garanin marka culamadiina iskuma aysan raacin waxaan inay banaan yihiin sooma garanin culamada banaysana lahum ijtihaaduhum ugu yaraan hal ajaray leeyihiin dad ijtihaad ah waxay ahaayeen kuwa aan banayninna nusuusta iyo adilada sariixa ah marka la fiiri iyo maqaasida shareecada kaana alxaqu lahum xaq ayaga xaggooda ayuu ahaa waa sida kolle aan uhaysta inay noocan maana iyagu sida ay wax ku dhiseen iyo hadda sida anagu masaladan kale aan uga hadla inay kala gedisan tahay in la ogaado marka culamada iyagu ijtihaadkooda waa dhici kartaa inay ku gafaan nimankaas ciidankaas bacsiyiinta kufaarta waa ka daran yihiin inay ku gafeen ijtihaadkoodaas waa dhici kartaa soma gal inay ijtihaadkooda ku gafeen waa suuragal marka masalada waxay ukhuduuc mar laakin iyagu kama ahayn mana aanay ku dhisin in gaal loo kaalmaysto muslimiin layntooda taa kuma aysan dhisin waa xusnu zanni isaan anagu marka dhanniga wanaagiisa aan ku malaynayno dartiisa masalada marka iyado xaalkeeda inahaasaan uga baxayna ama imaam axmed isagu isxaaq ibnu mansuur alkawsaj masaail masaail isxaaq ibnu mansuur alkawsaj eh, oo uu ka wariyey imaam axmed iyo isxaaq isxaaq ibnu mansuur waxaa jira masaa-il uu ka wariyey axmed iyo isxaaq ibnu raahuya su-aal buu weydiina waa jawaabay iyaguna marka laba mujaladaa lagu ururiyey kitaab madbuuca waayo on hayo laba mujaladaa lagu ururiyey marka su-aashaan marka waxay kamid tahay masalada masaa-isha la weydiiyey imaam axmed iyo isxaaq waa su-aasha raqamkeedi laba kun toddoba boqol iyo labaatan iyo sagaal wuxuu yihi qultu waxaan ihi u yii isxaaq ahlu zimati ahludimada yaqzuuna maca almuslimiin dad gaalo oo ahludime ah reeri ahludima waa laga adegyaha soomaa maa nin adiga jizye ku siiyo waa ka adagtaa soo maa haddaa kaalmaysa dhib kuu keeni maayo laakiin nin adiga kawaran kuu arko inuu kaa tabar badan yahay adiga wada ah, xarbi ah nin xarbi ama la kaalmaysan karaa maya ahlu zimati yaqzuuna maca almuslimiin la duulayo kawar ayusahmu lahum ma la siina sahmi aniimada naga siina qaala wuxuu yihi algaalibu calaa an laa yustacana bimushrikin sida aalibka waxaa weya inaan mushrik la kaalmaysanin qaala isaaq isaaq wuxuu yihi waa isxaaq ibnu raahuya ma ogtahay isagana wuxuu yihi laa yustacaanu bimushrikin gaal lama kaalmaysto soo ma garan <clears throat> gaal lama kaalmaysto masaladaas marka halkaasaan uga tegeyna insha allahu tacaala wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu ra-aa wuxuu arkay imraatan haweeney maqtuulatan la dilay fii bacdi maaaziihi maaasidiisii qaar kamid a duulaamadiisii mid kamida ayuu ku arkay naag la dilay buu arkay faankara oo inkiray nabiga qatla nisaai naagaha dilkooda iyo sibyaanihi caruurta naagaha caruurta dilkooda waa reebay muttafaqun caleyh marka naagada dilkeed yani aan dagaalamaynin sharciguma ayago dadka jihaad u arkaayo arintaas waa qalday dad waxaa jira ayagu haday arkaan naag gaalo dhul muslima joogto xabad isaga dhufanayo dilayo jihaadna u arko taas qalad ah. hadaysan qori ku wadanin xabad wadanin jaajuus aysan ahayn dilkeeda maxaa faa-iido leeyahay wax islaamka ugu fadhiya malaha dadaa ayago waxaas ayaguna jihaad u arko tadaruf waay waxaas oo kale wacan samurata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam iqtuluu shuyuuka almushrikiin mushrikiinta shuyuuqdooda dila wastabquu baaqi yeela sharahum caruurtoodana baaqi yeela caruurtooda baaqi yeela shuyuuqdan waa una dadka aan aadka u gaboobin baa hadda lagu fasiraa hadday aada waayeel u yihiin waayeel in la dila ma aha dagaal ku jiri waxaa lamida baadariga kuwa kaniisadaha isaga jiro iska fadhiya sababta kuwaas waxawy ma dagaalama day dagaalamayan laakiin ama ay jawaasiis ay yihiin waa lala xadiidkana waa daciif riwaayat xasan an samura wacan caliyin radia allahu canhu anahum tabaarazuu anahum iyagu tabaarazuu inay mubaarazo sameeyeen yawma bedrin way mubaarazay sameeyeen yawma bedrin maalintii beder rawahu lbukhaariy <coughs> mubaarazada waxaa la yidhaha gaalada markii waagii hore carabta waxay ku dagaalami jireen inta aan dagaalka la gelin laba qof qof ama qof ayaa kasoo baxay labada dhinac ayagaa marka isdagaalaya seefka isku bilaabaya ama saddex iyo saddex ama laba iyo laba dhoxn mubaaraza kaasaa la yihaha rawahu buaariy mubaarazadaas inay banaan taha marka laga qaadanayo arintaas iyada dagaalkaas marka mubaarazadaas waa ka dhib badan yahay xabadahan hadda la turtuurayo sababtoo ah dagaalka seefta nin nin ka tegaa dagaalami kara oo geesi ah a moogtahay dagaalka hadii yan laysdhex galo oo dadku ay yani isdhex galaan oo seef laysu qaato nin marka geesi unbaa diriri kara amaa xabadda ama diyaaradaha ninku inta kor diyaaradaas iska intuu diyaaradda soo kaxay wax iska turtuuri karaa soo ma garan cabsi maba ma qaba fulayaa samey kara ayb xabadda fulayaa ridi kara derbigu galaa soo ma garan marka waxaa weya laakin taas waa ka dhib badnayd midaalika kufaarta zamankan joogto marka la dagaalamayo waxay ugu necban yihiin waxay ugu necban yihiin dagaalka marka ciidanku saa isu dhexgala dagaal foolka fool ma jeclan oo magaalo inta laga dhex dirar guri guri loo dagaalamayo ma jecla wax ka fulaysan malaha laha waxay iska rabaan inay hawadaas isa istaagaan ay soo tuurtuuraan markam inay wax kasoo ridaan hay taasna dadka muslimiinta inay waxa isaga celi inay diyaarsadaan laga rabaa mubaarasada marka inay banaan tahay ayaa laga qaada axraja abu daawuud mudawalan an abi ayuba radi allahu canhu qaal inamaa nazalat hadihi laayatu aayadan way soo degtay fiina anagay nagu soo degtay macshar alansaar ansaar haddaannahay yani walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati qaalahu waxa uu yihi marka abu ayuub raddan raaddan xaal u yahay mid radinaayo calaa man qof ankara inkiray calaa man qof ku inkiray xamala calaa man qof radiyey oo inkiray weeraray calaa safi ruumi weeraray xataa daala fi ilaa ka dhexgalay rawahu halaaatu wasaxahu tirmidi ibn xibaan alxaakim xadiidkan se waxa weeyaan abu ayub markii qustandiin iyo meelaha dagaaladeedii ruom ayaa iyadoo layska joogaa nin jeiska muslimiinta kamida inta baxay intay xamaasad qabatay intay isbaxay ayuu wuxuu ku cararay ruom safkoodii hal nin buu ahaa safkaas buu tir u dhexgalay marka ruom wuxuu dili karo dilay isna waa la dilay markaas ay dadkii meesha joogay qaar baa waxay dhaheen alqaa biyadihi biyaydihi ila tahluka ninkan biyadihi ila ninkaan gacantiisu tahluka geliyey waa istahluukeeyey too cararay haddii niman ka tiro badan oo dhex galay waa istahluukeeyey markaasuu abu ayuub yidhi maya aayaddan annaga lagu soo degtiyey tahlukadana waxaa weeyaan buu yidhi annagoo ansaara ayaa waxaan damacnay markii islaamka xoogaa uu soo muuqday oo soo kor noqday yaa waxaan isniri haddaad beerihiini isaga laabataan oo xoogaa adduunyadiini ayaan nebiga waa lasoo kifaaxdeene bal xogaa hadaad adduunka iyo baarihii u laabataan saasaa fiicnaan lahay markaasu ilaahay aayadan soo dejiyey marka marka maxaa tahluka ah jihaadka in laga haro taasaa tahlukadii ay noqotay in jihaadkii tarkul jihaada tahluka ah ama waxaa tahluka ah maalka in lala bakaylo oon jihaadka lagu bixinin tahlukada taasaa tahluka ah. amaa nin jihaad galay ama maalkiisa ku bixiy tahluka isma gelin soo ma garan taasaa marka aayadu halkaan marka waxaa laga qaadanaya fahamka asxaabta inuu daruuri yahay sababtoa ah dadkii markaas joogay aayadan si qaldanay ufahmeen abu ayuubna aayaddan anaa joogo y anaga nagu soo degtay anaa aqaano y waxa ay kusoo degtay waa u toosiyey marka fahm sooma jeedi ayb taasaa marka e, e, waxa weeyaan marka aayadda e, xadiidka taasaa marka laga qaadana waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qofka inuu dhex galo saf gaalada inuu dhex galo oo la diriro inaanay ahayn eh, ciidan tira yar inuu ciidan ka tiro badan la dagaalamo inaysan qalad ahayn dadka qaar waxaa isku qaldaan yani aayadii ahayd eh, alaana kafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yadlibuu miatayn boqol muslimiin oo sabar badan laba boqol waa ka adkaanaya oo gaalo ah marka halkii muslim laba gaalo u dhigmaa marka waxaa weyaan taas waxay shardi u tahay salaadka macnaha waxaa weyan inaad cararto qof muslima inuu laba gaal ka cararo maa hadday saddex gaal ee afar gaal soo weerarto keligiis yahayna wou carari karaa waa u banaanta carar amaa laakin waxaa kala duwan qofkan inuu ka cararo in loo baneeyo iyo in la yiraa lama diriri kartid kala laba wa wou la diriri karaa iyagoo laba qof ay la diriri karaan boqol gaal waa la diriri karaan waa u banaan tahay shahaada hadday rabaan soo ma garanin laakiin isla markaa ruksana waa haystaan maadaama ay laba qof yihiin boqolna ay ka horjeeda ruksana waa haystaan dadka qaar baa marka waxay umalaynayaan eh, toban ciidan meelow joogo boqol inaynan ku dhici karin oo yani qasab ay tahay inay soo cararaan soo cararidu qasab ma aha xadiidkaana laga qaadana hal qof haduu dhexgalay jeesh tiro badan inuusan tahluuka isgelinin halkan marka sheekhu eh, mucaliqan iyo kutubta qaarkood waxay keenayaan hadal sheekh albani lagasoo qowl laga soo guuriyey qaala shaykhuna raximahullah buu yihi muxaqiqa kitaabka samir zuhayri fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan ma yadulu cala jawaazi ma yucrafu lyawm bilcamaliyaati limtixaariya waxyaabaha ay dadka maanta u yaqaanaan isqarxinta nacam inay banaan tahay ayaa laga qaadanaa buu yihi xadiidkan allatii yaquumu biha bacdu shabaab lmuslim oo ay u istaagayaan shabaabka muslimka qaar kamida dida acdaa illaahi walakin lidalika shuruudun laakin sheekhu wuxuu yihi arrintaas shuruud ayay leedahay min ahamiha shuruudda waxaa ugu muhiimsan an yakuna alqaa'imu biha qaasidan wajhallahi ninka arrintaas samaynay inuu ilahay dartiisu samaynayo ko walintisaara lidiinillahi ilahay diintiis inay guuleysato samaynayo laa riyaan isku tusmay walaa sumcatan walaa shajaacatan iyo walaa ya-san min alxayaati inuusan u samaynin ka quusasho oo naftiisii ka quustay yani markan samaynayo maaha inuu is yira war adduunkaaniyo noloshan adduunyada waaba dhibay kugu noqotay isdil hadday ka tahay nin isdilay oo noqona haddaynan ka ahayn naftiisa ka quusasho uu ka quustay haddaanay ka ahayn ay ka tahay ilaahay dartiisna ay ka tahay ee meelaha qaarkoodu ku daraa wuxuu leeyahay ayna ka tahay imaamka ou idmo weliba jeeshka taliyaha markaas ciidanka wato oo markaas yiraahdo intaas taas sameeyaan hadii uu yiraahdo way fiican tahay sababtoo ah imaamka asaa yaqaano ninka markaas arrintaas oo kale samay karo iyo ninka aan looga maarmin ninka looga maarmo asaa garan kara taliyaha markaas ciidanka wato <clears throat> waxaa kale uu leeyahay sidoo kale oo iyadana meesha ku jirto waa inay nikaayo cadowga u tahay waa inay cadowgu nikaayo ay u tahay nikaayo waxaa layihi cadowgu bajin inay u tahay haddii cadowga yani masalan cadowaa lala diriraa waxaa la ogsoon yahay haddii meel mucayan ah oo hub badan ugu jiro ama ay ka joogaan taliyayaalka maskaxda ay gaalada ku socdaan meel ay joogaan haddii lagu sameeyo isqarxintaas oo kale oo iyagiina maskaxdoodii meeshaas ku baaba-do taliyayaalka uga baaba-aan oo cadowgiiba jab weyn oo arrintaas ugu dhacaayo oo gaalada markaas ay ku tahay jab iyo baqdin iyo dhibaata ay ku keenayso taasna marka iyada waa loo hogseeya arrintaas waxyaabahaas adugu dawaabidaas ayuu u yeelay sheekha raximah llahu tacaala arintan waxaa si faahfaahin u qoraayo mashhuur xasan salmaan oo ardada sheekh albani kamida kitaab magac daray asalafiyuuna wa qadiyatu filistiin kitaab weyn w kitaabwaana ardada sheekh albani mashhuur xasan salmaan waana nin la yaqaano waa nin macruufa kutub badanna taxqiijiye mualafaad iskaleh weyaan calaa kuli xaal iskusoo dudub culamada qaarkood sida ibn cuthaymiin oo kale wuxuu u arkaa isaga laftirkiisa ra'yiga sheekh cuthaymiin bataatan ma banaano ma dhihina waxa uu yiri wax faa-iido abaysa lahayn masalan qof baa isqarxinayo yii falastiin oo kale waxay dilaa toban yahuud camala markaasaa kun muslimiina loo dilaayo sheekha laftirkiisa marka maslaxadii mafsidada ku xiray sheekh cuthaymiin laftirkiisa waa diidan yahay si cad looma dhihi karo sababto wuxuu ku xiray masaalixdii mafaasida ka ratib mayso soo ma garani ayuu ku xiray khulaasat hadalka sheekh albani midka cuthaymiin waxaan kala dhexbaxayna culimada zamankan ah in haddii maslaxa ay u tahay jeiska muslimiinta cadowgana ay nikaayo iyo jab u tahay u noqonayso nolosha oo laga quustana aanu qofkeeda u samaynaynin ilaahay dartiisna uu u samaynayo amar taliye uuna ku samaynayo taliye amarkiisna uu ku samaynayo intaas hadii la helo qofkii sidaas marka u dhinto waxaan leenahay qof naftiisa dilay waaye iyo dembi baa loo qabsana ma dhihi karta mar hadday culimadii ay leeyihiin soo ma garani cusaymiin kitaabkiisa riyaad saalixiinka sharaxa riyaad saalixiinku arrintan uga hadlaa xadiis lulaam marka uu sharxaayo isaga laftirkiisa masaalixdoo milicsana soo ma garani ayb culimada zamankeenan soomaalida anan waxaan ogahay eh, sheekh maxamed nuur qawi mar la weydiiyey arrintaas sidaan isagan u jawaabay sheekh maxamed nuur qawi xafidahullah sawna siaanoo kale arintan oo uga jawaabay marka culumadu saasay leedahay marka arrintaana waxaan dhihi lahaa ku degdegideed waxaa ka fiican qofkii ka aamusa inuu iskaga aamuso qofkii asaga markaas isle arrintan waa arrin banaanna ee binaan calaa dalika ku sameyna khayr in loo rajiyey soo ma garanin ninkii asagu isle waxaan waxba kaba imaanayaanna inuu sidiisaas iskaga haysto isna sidaa uu qabo laakiin aanu dhihin waa nin naftiisii dilay qaatilu nafsihi waaye naaraa loogu goodiyey baabkaas inuusan waxba gelin muntaxir waaye baabkaas inuusan dhexgelin dadka adee runtaha waxa loo sheegayo kitaabka islaamada iyo fahamka salafka ama culamadan inaga daba socona hadii laleeyahay culamada waa kaas aqwaasha culamada anaga intaas ubaan shaagin qawl ka baxsan qawl culamo oo anaga jaabkeena aan ka wadana ma shaagin ma sheegin ma garani ninkii marka qowlkaan dhahayo wax jira ma ahan waxuu ku isdaalinaya laga rabaa waa arkay anuu dad dhahaayo kitaabkaas mashhuur xasan salmaan uu qoray ninkaas manhajkiis ma fiicna war qof in la dhacniyo ama qof la buro maahane ninkan waxbau soo guuriyey sheekhiina kasoo guuriyey cajaladihii sheekhana looga soo guuriyey waxaani adiga inaad dur istaagtaa lagaa raba qofkan adi maxaa kuu geeya mase ninka maantana waa callaama berri markau adiga hawadaada u khilaafana waa muqbil miya marka oo muqbil oo manhajkiisa uusan toosnayn miya noqonayo marka ilaah laga cabsana tarbiyadaas tarbiya aada u foolxun weyaan ninkaas manhajkiisa sheekh albanina ma durin asoo raallika oo dhintay culimada ardada u ah sheekh ilalbania tirada badanna waxba kama aysan sheegin waa naqaano naga marka ninka soomaaliya jooga shabaabka waxa ku sheegayo meeshuu kasoo xigtaa laga rabaa marka sheekhan manhajkiisa waa xun yahay yaa yiri mase wa dadku maadaama u ogyahay shabaabkan inaysan culamada zamankan joogto inay la xiriiraan ama wax ka ogaadaan ay ku adag tahay markuu ogaado kadib miyo iska tasarufa isaga waxaan jirin oo dadku sheegayo yeeli myeeli m qofku masalada saanna waa ka qabi karaa sidaana waa ka qabi karaa ninkii u arko an waxaan xaaraaman u arkaa waa leeyahay arintaas laakiin in la aflagaadeeyo yani culamadii saasoo kale kitaabkan hadda laftirkeedana hadalkaasoo kale idinku waa ku qoran yahay mawaarid damaanka ai mawaarid damaankana sheekh albani wa ku qoray maaa loo sheegaaqaarwaxaanoo kale in la sheega ma ahan waa laga fiican yahay ana waxaan u sheegeynaa waay tahay di lagu soo qoray sanu qarinayna masalo taaganna waa tahay mase waxaa adiga rabtaa la sheega waxaad rabina ma la qarina waxyaaba ka daran ayaa dadka loo sheega waxyaaba shabaabka waxaa loo sheegaa shuqul aysan ku lahayn khilaaf yeman ka socdaa shabaabka looga sheekeyna afar iyo labaatanka markaasa kaasna in laga sheekeeyo la qufo dadka loo sheega waa la ogolya kan kitaabka tacliiqiisa ku qorna qof walba arkaayana maxaa loo sheegaya alxamdulilah dad gaarana ana uma taageersanin xisbi gaarana kuma jirno xaqaas cid allaala ciddii haysato jazaka allahu khayran an leenahay baatilka qofkan waa ka beri noqonayna naam haddii jamaaco adiga aada u aragto inxiraaf inuu ku jiro ama aan u aragnaba in inxiraaf uu ku jiro hadday wax wanaagsani leedahay anaga wanaagga kama tegayno ah, ay ku inxiraafsan tahayna dadka waa uga digayna waxay ku toosan tahayna khalad waayo ma dhahayna waa sawaabaan leenahay hadda marka ninka aan taas rabin ama ninka aan taas tarbiyadiisu aanay ku dhisnayn hawl isaga u taallo wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal xaraqa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka wuu gubay nakla bani nadir reer bani nadir timirtoodii ayuu gubay iyo timireedkooda waqaaca waana googo waqaaca waana googooyey muttafaqun caleyh xadiidkan marka waxaa laga qaadanaa in maalka gaalada la baabi'i karo oo geedahooda la jarjari karo dhulkoodii la gudi karo ayaa laga qaadanana laakin waa goorma saaxibul eh, bayaan waxa uu yiri juska labayo tobnaad boqol soddon iyo sagaal wa amaa qadcu ashjaari lmushrikiina wa taxriiquhaa mushrikiinta geedahooda in la googooyo la gubo binaari dab lagu gubo wa takriibu manaazilihim guryahooda in la kharibo oo la baabi'iyo fa yundaru fiihi waa laga fiirsana horta waa la fiirina fain dakala alimaamu bilaada almushrikiina waqaharahum calayha waakrajahum minha lam yajuz qadcu ashjaarihi muslimiintii imaamkii taliyihii ciidanka i muslimiintii dhul gaalada degmo gaalada leedahay galeen waa ka eriyeen degmadii waa ka qabsadeen gacantooda soo galay inay gacantooda ka baxaysana lagama cabsi qabo markaas see la yeelaa marka ma banaana markaas in la gubo sababto ah haniimo waay muslimiinta inay ka faaideysato wa so uma garan bianaha asaarat haniimatan lilmuslimiin ay noqotay waxaa kaloo lamida ah, wahaakada in dakalahaa sulxan heshiisuu ku galay gaaladii meesha deganayd isaga heshiisay wada dhigteen heshiisuu kusoo galay waxaa isku mid ah inay lagu heshiiyo degmadaynaan idinka qaata yani dhulka idinkaan idin baaqi yeelayna sida khaybar nebiga u sameeyey amaba inuu kula heshiinino in laga qaato sidau doonaba kula heshiiya hadduu heshiis ku galana ka burburin maayo ma yeelayo sidaas wa amaa in dakalahaa gaaratan dagaalan ku galay walaa yuriidu an yaqira fiiha inuu ku sugnaadana ma rabo inuu sii joogana ma rabo meeshaas dagaalna waa ku qabsaday amaba wuxuu isleeyahay magaaladan ma hay kartid nimankaan xoogaa ciidankooda waa xoogan yahay inay kaa qabsadaan waa suurtagal waxa muhiimka waa ah guba markaas binaan iyadoo xadiidkan laga qaadanay soo ma garana tafaasiishaas baa ku jirto masaladan iyadaa naam <coughs> yarxamuka allah muhiimku marka inahaas unbuu soo koobay muttafaqun caleyhi maal marka ma la gubaa la dhihi maayo hadday cadowgu nikaayo ugu sugan tahayna waa lamid isaga cadowgii hadii meesha wixii uu ku fiirfiirsanayo hadii la burburiyo ee la gubo hadau degmadii si fiican uga quusanayo waa la guba si fiican uga quusa bilahi tawfiq wsala allahu wasalama cala nabiyina maxamedin ali sabi ajmaciin alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala llahu wasalama cala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llahu tacaala kitaabu ljihaad ayaan ku jirnay wa can cubaadata bni samiti radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam laa tagulluu faina alguluula naarun wacaarun cala asxaabihi fi dunya walaakhira rawahu axmedu wannasaa'iyu wasaxahu bnu xibaan wacan cubaadata bni samiti wacan cubaadata bni samiti waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi waalihi wasalama rasuulku waxau yihi laa taqulluu ha booliinina oo ha bililiqaysanina haniimada yani wax gaara idinka ha hadinina haniimada intaan laysku soo aruurinin oo la qaybinin idinku wax ha hadinina oo ha bililiqaysanina fa ina alguluula guluulku naarun naar weeyaan dab ayuu aakhiro noqonaa iyo wacaarun iyo ceeb fadeexad ah. maxaa yeele qofka sameynaya waa qaadir waa qof wax khiyaanay ah. xadiidkii saxiix ana wuxuu ahaa likulli qaadirin liwaaun yawma alqiyaamati cinda istihi yuqaalu haadihi qadratu fulaan qof kastoo qaadir ah calan calan ayaa u sugnaaday oo xagga dambe looga xiraayo oo markaas ay ku taallo haadihi kadratu fulan midaan waa dhagartii hebel naam marka waa ceeb wacaarun weyaan waa ceeb calaa asxaabihi asxaabtiisuu ceeb ku yahay fi dunyaai waalaakhirati adduunya aakhiraba rawaahu axmedu wanasaa-iyu wasaxaabu ibnu xibaana imaam axmed iyo nasaa-i ibn xibaan ayaa wariyeen ibn xibaan wuu saxiix xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya inay xaaraam tahay guluulku ama boolida ama billiqada khaasatan haniimada marka qofka uu wax ka qaato ou si xadid ah oo wax uga qaato inay tahay yani xaaraam mar haddii ceeb iyo naar loo sheegay waa kabiira min alkabaair ninkii kirkira la dhihi jirayna waa ti uu naarta ku galay hal go oo uu haniimada ka xaday ayuu naarta ku galay marka waa inaan la fududaysanin waxaa kaloo guluulka soo gelayo hantida guud oo dhan hanti guud oo dhan maxaa yeele huluul waxaa la yidhaahdaa hanti adna aada wax ku leedahay keyrkaana oo wax ku leeyahay inaad marka hantidaas inaad dhacdo ood xaddo ayaa la yidhaahdaa huluul marka waa hab sariqada ka duwan waa hab sariqadii ka duwan haniimada qofka dagaalka galo ee haniimada si gooniya isaga u bililiqaysto ama u qaato wixii uu dadweynaha wax ka lahaayeen waa dembigiisu aada u dareeya naarowna ku galay ilahayna wuxuu yihi wamaa kana linabiyin an yaqul waman yaqlul yati bima alla ywma alqiyaama ninkii wax booliya aakhira waa keenaya xadiidkii kalena watuu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yihi laa ulfiyana axada minkum yaanan arkin mid idinka idin kamida aanan ogaanin ama aanan arkin calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa oo markaa raqabadiisa ama luquntiisa rati ou ka kor ololayo nin rati u ka dul qaylinayo yaanan arkin aw bnacam eh, calaa raqabatihi baciirun lahu rugaaun aw baqaratun lahaa khuwaarun aw shaatun taycara aw farasun lahu xamxamatun naam marka shay walba qofka ou qaado waa ka kor qaylinaya hadday faras tahay hadday geel tahay hadday lacag tahay iyo hadday wax bani aadam laga xada ay tahay ayb marka sariqada iyo uluulka annaga dadkeena waxaad moodaa ariqada iyo uluulka ariqada inay aad ugu daran tahay agtooda oo uluulki aynanba danba ka lahayn nacam oo qofka hanti dadweyne ayaa loo dhiibaa waa iska xadaa hanti guudaa loo dhiibaya waa cunayaa maba ka xalaal meeranayo nacam marka waxaa fiican taas in laga xalaal meerto bal hantida dawladda ama dadweynaha lagugu dhiibo dadweynaha sidii lagugu dhiibi karaa waxay noqon kartaa qofka inuu jimceed ka shaqeeyo khayri ah masalan hantida dadweynaha lagugu dhiibay amaba inay tahayba kasoo qaad eh, amaba eh, dawla qofki inuu ushaqeeyo marka inuu hantidii dawladda ama hantidii jimciyaadka ama hantidii ummadda ay kuu dhiibatay adigu hanti guud ahayd oo lagugu aaminay haddaad wax ka xaddo waa dembi aada khatar waa ah. weli weliba tiro badan aada ka gashay wa casiskiisa xataa hal qof kuma casin karo marka qofka weliba khaasatan daaciga ah daalibulcilmiga waxaa la rabaa inuu xalaal miiradka uu mithaal ka noqdo nacam ma soo daalibulcilmi oo xadiidkii iyo culumtii dalbaayo haddana inuusan u aaban yeelin wax meel yaal iyo hanti guud iyo jimciyaad hanti ay leedahay hanti guud iyo mid dabeedba nacam ayb marka inay dadku lagu dayo karaa la rabaa daalibulcilmiga nacam oo khayaano uu ka maran yahay hadii kale adduunkana ceeb aakhirana ceeb wacan cawfi bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga qadaa bisalabi qadaa nebigu waxuu xukumay bisalabi ayuu xukumay salabkii lilqaatili midkii wax dilay ayuu uxukumay asalabu amwaasha jihaadka laga helo marka laga hadlaayo waxaa loo qaybayaa dhowr nooc haniimada waa hantida guud la qaybsado waa wixii dagaal lagu helo haniima la yihaaha waa laysku soo daraa markii laysku soo daro hab loo qaydiyay leedahay waa noo imaan doonaa qayb kale waxaa la yidhaha alfay alfay-u fay waxaa la yidhaha maalkii muslimiinta aynan dagaal u gelin wixii aan dagaalba loo gelin fay ayaa la yidhaha qayb kale waxaa la yidhaahdaa annafal annafalu ayaa la yidhahdaa qayb kale waa abaalgudka imaamkii baa markii haniimada wax laysku soo arooriyo ayuu dadadka koox matalan dadaal badan muujisay amase koox ayagu eh, eh, ama nin dadaal badan muujiyey ayuu abaalgud siinaa haniimadan waxbaa laga siinaa abaalgud dheeraadna waa la siinaa nafalaa la yidhaha kaas kan afaraad waxaa la yidhaahdaa asalabu salab salabku marka waxaa weeyaan wixii aad ka furato ninka adiga aada dishay dagaalka dhexdiisa ayaad nin dishay qorigiisii iyo markaas wax uu ku hubaysan yahay iyo dharkiisa iyo wax markaas qalabka uu ku hubaysan yahay ayaa salab leeyahay ninkii dilay oo qaatilkiisa abaa qaadanay waxaa kaloo jiro wax la yidhaha aradku radk aradku radki waxaa la yidhahdaa t wax loo tuuray waa loo tuuray dhahaan waa wax yar oo iyada la siiyo dadka dagaalka galo laakin jihaadku hadda aan ayagu waajib oonan ku ahayn masalan cunug yar oon kaan gaarin addoon aa raacay naag ayaa raacday kaafira ka qayb galay wax yaraa la ysaga tuurayo waxaa loo tuuraayo waxaa la yihahdaa rabk nacam intaasa marka amwaas ay uqaybsantaha marka salabka iyo nafl nafalka yaan marka hore ka hadlaynaa nacam asalabu waxaa la yidhaahdaa huwa maa ya'kuduhu axadu lqirnayni fi lxarbi min qirnihi mima yakunu calayhi wa macahu min silaaxin wa siyaabin wa daabatin wagayriha labada qof ee iska soo horjeedo waxa midkood kan kale uu ka qaato yani muslimkii gaalkii ka horjeeday waxa uu ka qaatay waxa uu ka qaato ayaa salab la yidhaha mima yakunu calayhi wax isaga dul saaran ayb wa macahu isaga maciisa ah faraska oo wato qoriga oo wato masalan ama seefta oo wato dharka oo wato min silaaxin wa siyaabin wa daabatin ah iyo ayrihima ayriha annafaluna waxaa la yihahdaa ziyaadatu maalin calaa sahmi lhaniimati qaybtii haniimada oo ku lahaay oo wax loogu daro abaalgud ahaan ayaa nafal la yihahda salabka marka xadiidkan ou sheegay aan ku hormarno marka hore saddex meelaa laga baxsiyaa salabka awalan xukunkiisa waa laga baaraa xukmu salaf muxuu yahay xukunka salafka waxaa weeyaan annahu milkun lilqaatili ninka wax dilay ayaa iska leh salaf haddaad maqasho yaa iska leh ninka wax dilayba iska leh yaktasu bihi xukman min allahi asagana la gaar noqonayo weliba waana xukun ilaahay oo usoo xukumay oo calaa lisaani nebiyihi loogaha loogaga xukumay sal lahu alayh ali wasalam markuu nabigu yiri ana nabiy sal slam qadaa bisalabi lilqaatili xadiidka nabiga aleyh salaatu wasalaam waxa uu yihi man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu ninkii nin dilo markaatina u haysto wuxuu leeyahay waxa uu ku raran yahay ninkaas shayga ninkaa uu ku raran yahay qoriga oo wato dharka oo wato qalabka oo wato saa iskale ninka dilay baa qaadanaya animada lagu dari maayo waa xugun marka ninkaasa iskale waana xugun min allahi ah umana baahna inuu amiirka u idmo inuusa u idmin uma baahna ilahay baaba siiya subxaanahu watacaala qawlka raajixa horta saas waay nacam imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo daahiriyadana saasay ku tageen iyo ibnu jariir waxayna ka qaateen xadiidkaas man qatala lahu qatiilun man qatala katiilan lahu calayhi bayinatu falahu salabuhu xadiikaasa ka qaateen aayadda qur-aanka waclamuu anamaa hanimtum min shayinna caam waay wixii la haniimaysto khumusaa laga bixiyaa laakiin waa goorma waa salabka kuma jiro xadiidkana ka saaray soma aayaddu waa caam xadiidkuna waa khaas ibnulmundirna awsadka saasuu ku sheegay jiska ko iyo tobnaad safxada boqol iyo labaatan waxa uu yihi asalamu lilqaatili salabka waxaa iskale ninkii wax dilay adina alimaamu aw lam yadan imaamka ama ha u idmo ama yownan u idmin calaa daahiri qawli nabiy sal l salam nebiga qowlkiisa daahirkiisa sida ou ahaa wadalika caamun likulli qaatilin qatala kaafiran min ahli lxarb nin kasto ayaana iskale oo goobta dagaalka ku dilo gaal eh, oo dagaalamayo gaal dagaalamayo naam aladiina laa amaana lahum ilaa yawmi alqiyaama kuwaas aan lahayn amaano yani bimacnaa gaal aan la amaan gelinin oo dagaal kugula jiro waxa uu ku raran yahay ninka ka dishaa iskale ayb xukunkaasna ilaa yawmi alqiyaama ayuu soconayaa ayb qowl kale isxaaq ibnu raahuuya ayaa iskale wuxuu leeyahay asalabu lilqaatili salabka waxaa iska leh ninkii wax dila iskale ilaa ana lilimaami an yukhamisahu idastaktara wuxuu ku leeyahay halkaan salabka waxaa iska leh qaatilka laakiin xaalada waxaa jiro imaamku ou shan uqaydinayo shan meel afar meelood eh, shan meel shan meel uqaydinayo afar meelood ninkii qaatilka wax dila la siinayo hal meelna laga reebayo waa goorma markaas waa haddii salabku ou aada u badan yahay cumar ka sugnaatay taas cumar ayay ka sugnaatay waxa uu yiri inaa kunaa laa nukhamisu laslaaba annagu dadka wax ay ka dishaan dadka gaalada ma aanan ma aanan qaybin jirin walaakin salabu mirzabaan maalun kaiirun walaakin salabu mirzabaan maalun fakasarahu wakamasahu cumar wuxuu yihi marka mirzaban salafkii laga soo qaaday maal aada u tiro badan waayo marka waa khumusaynayna khumusaynayna macnihi socota shan baa loo qaybinaa afar qaybood waxaa iskale ninkii soo qaatay salafkan hal meel baa laga qaadaa keliya oo haniimada kale lagu daraa marka qowlkan isxaaq wuxuu leeyahay salafku qaatilka iskale laakiin hadduu badan yahay shan meelood oo afar meel ka qaadana inta kale waa ka wareegeysaa qawlkan isxaaq ibnu rahaweyhi ayaa ku tegey waa qawl oo isxaaq leeyahay qawl saddexaadaa jira oo oranayo salabka iyo haniimada inteeda kalaba waa isku hal waana isku xugun nacam wax qof la khaas noqonaayana ma jiro inuu imaamka iska kaasiiyo maaha qolo culamada a ah waxay leedahay wax aad kasoo furata gaalka aad adiga dishay adiga melihid nacam haniimadaas sabab aa kusoo daraysaa hadduu imaamka kusiiya nasiibka haddus kusiinina maya saasna culamo kale ayaa qabto imaamu malik iyo abu xaniifa iyo thawri yaana sidaas ku tageen qowlka koowaadowna ibnulmundir ou rajaxay awsadka juska ko iyo tobnaad boqol iyo toban nacam oo wuxuu yihi wabilqawli lwali aquulu lilakhbaari alatii dakarnaaha can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam ahbaartii aan soo sheegnay darteed yaa qowlka hore ayaan rajaxaynaa buu yii oo ah xoogaa qowlka oran ya qaatilka iskale imaam idinkiisna uma baahno inuu imaam idmana looma baahno inuu usheega xataa qasab maaha meesha labaad ee salabka laga baxsiyey waxaa weeyaan xaddu salabi wa calaa maadaa yaqac salabka xad ma leeyahy wax walbaa salabay noqonaya awsaaci isaga wuxuu ku tegay ninkii nin dilo wuxuu ka qaadan karaa salab ahaan oo uga qaadan karaa faraskiisa uu ku dagaalamayo hubkiisa kooraha faraska saaran iyo waxa u xiran markaas ama suumka waxa lamidka ee uu ku xifdisanayo alaabaha waxaas naam wixii markaas alaaba oo qaaliya marka seeftiisa ku bilada ku yani lagu qurxiyey ee dahab ama fiba ahna uu la qaadana imaamu shaaficina waxa uu yiri wasalabu ladii yakunu lilqaatili salabka ou qaatilku helaayo waxaa weeyaan kullu thawbin calayhi dhar kasta oo uu haysto ou ninka maqtuulkee la dilay oo watay ko wa kullu silaaxin calayhi hub kasto wa mindaqatuhu waxa uu dhaxda ku xiranayo oo alaabta u gashanayo ku xasiganayo wa farasuhu iyo faraskiisa in kaana hadii uu yahay marka in kaana raakibahu aw mumsikahu hadduu faraskii saarnaay ama ou gacanta ku hayay markaas ha ka qaadana fa in kaana munfalitan minhu hadduu faraska ka fakaday ama nin kalaa u haayo ma qaadanaysid markaas uma garan ninka aada dilaysa adiga faraska uu ku taagan yahay ama ou majaraha uu u haayo yaad qaadan kartaa dharkiisa oo dhan eh, iyo eh, naam iyo waxa gacantiisa ku jira markaas oo ka qaado ayb wixii gacantiisa ku jiro wixii jirkiisa saaran ayuu qaadaya naam ayb wain kaana fi saladihi aswaarun aswaaru daabin aw khaatamin saladkiibaa waxaa ku jiro dahab iyo fido iyo alaabo kalaa meeshii uga buuxday salafkii uu soo qaatay iyay kamid ahayd imaamu shaafici meeshaas marka wuxuu yidhi hadday qaataanna falow dahaba daahibuuna ilaa ana hada mima caleyhi culammada qaarka dadka hadii qaar kamid ay leeyihiin alaabtaani ninkan korkiisay ahayd oo isagaa isagay dul saarnayd saana ay ku qaataan waxbaasa ma lahan kaana madhaban walow qaala qaailun qof hadou dhahana laysa hada min cuddati alxarbi war waxaani dahabka iyo fidadu ma ahan qalabkii lagu dagaalamayo saa darteed talab ma noqonayso waa laiska daynaa hadii la dhahana waa wej iyadana buu yii marka isku soo duuduub imaamu shaafici hal xoogaa labada qowlba waa ku baneeyey waa maxay waa dahab iyo fido dahab iyo fido iyo waxyaabahaas lacaga iyo ma qaadan karaa mase ma qaadan karo haddii uu qaato oo u u qaato binaan calaa anahu waxaana inay korkiisa ahaayeen laa bas hadduusa qaadanin ou dhaho waxaan aalad lagu dagaalamo ma aha salab ma gasho oo ka xalaal meerto iska daayana iyadana waa wej kaloo fiican amaa wixii dagaal loogu diyaariyaba faras hub iyo wii wixii dagaalka cuddatulxarbi ah waa salab soo ma garani isana ninkii waxau wataa qorigii oo kale qorigiisii iyo baabuurkii uu ku dagaalamayey iyo waxaa lasoo qabtay masalan iyo iyo booshkiisi iyo wixiisii dhamaay waa laga ninkii dilaa ka qaadanayo intaas ninkii dilo ayaa ka qaadanayo maxaa yeelay cuddat lxarbi waay waxaas oo dhan kaasaana marka imaamu shaafici ou sheegay ayaa ugu fiican mas'alada kale waxaa weeyaan sifat lqatiil ninka salabkiisa ou banaan yahay ee in laga qaato salabkaas uu banaan yahay waa nin noocma ah waa nin noocmo ah madhabka raajixa waxa weeyaan ee ahlulxadiidka ay ku tageen abu thawr ibnulmundirna uu rajaxay qawlu daawuud ibn caliyin aahirina ah <coughs> waxa weeyaan ninka qaatilka ah waxaa u waajibayo ninkii uu dilay ee gaalka ah wixii salabka uu ka qaato waa u waajibayaa xarbiga dhexdiisa ha ku dilo ama xarbiga meelaan ahayn ha ku dilo yani waxaa loo jeedaa waxa weyaan salabku wuxuu ku mudanaa qofka ninka laga qaadanayo salabku waa inuu gaal xarbiya u yahay ama ha sii cararo ama nin muqbil ahoo soo jeeda ha ahaado bacdi culamaada waxay qabaan iyagu gaal adi soo jeedo oo muqbil ah keliya unbaa laga qaadi karaa salabka oo hadduu gaalkii cararo ood ka daba tagto ood soo disho salabkiisa ma qaadaya sida haniimada kusoo dareemen laakiin qowlka raajixa waxaa weeyaan ama mudbir ha ahaado ama muqbil ha ahaado waa isku hal salabkii mar walbo qofka waa leeyahay xadiidka imaam muslimaana u daliila salamata bnu lakwac ayaa wuxuu ka daba tegay nin cararay muslimiintuu ku dhex jiray jaajuusu ahaa markaasuu nbig eh, markaasuu nebigu wuxuu yihi eh, ninkan jaajuuska yaa wax ka qabto waa lagu firxaday salamata bnul nin orod badan u ahay inta ka daba tegey ayuu uu soo qoorafeeyey marka markaasuu faraskii eh, markaasuu faraskii isagiina dilay hubkiisii iyo faraskiina waa kasoo waday markaasuu nebigu yihi man qatalahu yaa dilay markaasaa la ibnulakwac salamata bnul dilay markaasuu yii lahu salabuhu ajmac hubkiisi salabkiisi dhan saa iskale qalabkii uu ku qalabaysnaay salamatlakwaxa iskale halkaas marka waxaa laga qaatay gaal sii baqanayo oo sii cararayo wixii laga qaato ninkii disho iskale soma garanin marka inuu muqbil ou ahaado shardi ma aha nacam culummada shardisayna qowlkooda waa laga raajixsan yahay ibnulmundirna saas u rajaxay marka gaalka laga qaadanayo waa inuu ninka qatiilka laga qaadanaayo waa fi lxarbi aw fii gayri lxarbi nin cararay ha ahaado muqbil mudbir waxu doona ha ahaado waxa weeyaan mar haddau gaal xarbiya uu yahay ee markaasaa lagu dilo ninkii dilay ayaa ka qaadanayo hubkiisa awsadka marka juska kooiy tobnaad safxada boqol iyo labaatan ayuu taa ku sheegay marka qawlkan baana marka raaji salafku marka inahaasaa laga baxsiyaa meelahaas sifatu qatiilka ugu dambeeye xaddu salaf iyo xukmu salaf amaa anafal nafalka abaalgudka isaga waxaa weya saddex baxsi ayuu isaguna leeyahay baxsiga koowaad waxaa weeyaan fiima yufrad nafalu nafalka xagee maxaa laga bixiyaa intee laga bixina nafalka intee laga bixiya maxaa laga baxshaa nafalka qowl baa wuxuu leeyahay nafalku waxaa laga bixiyaa khumuska haniimadii markii lasoo arooriyey shan meelaa loo qaybiyey hal meel ayaa shan meeloodaa loo qaybshay afar meel dadkii dagaalamayaa loo qaybina hal meelna suurat lanfaal cadeey yaclamu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama wlmasaakiin wabni sabiil qaybtaas marka nebiga ou lahay qaybtaa marka waxaan ujeedaa khumuska shan meeloodo meel meeshaas ayaa nafalka laga bixinaa isna waa la jihaaday qhanaaimtiyaa la soo aruuriyey shana loo qaybinaa afar meel dadka dagaalamaya iskale hal meelna abaalgudka halkaas meelaa laga dhiibaa markii laga bixiyo abaalgudka wixii kasoo haro ayay kala qaadanayaan qolooyinkii qaybtaas kala haray soo ma garan marka culimada qowlkan qabta oo shaafici iyo keyrkiis ay kamid yihiin iyo haddana waxay isku sii khilaafeen khumuskan ha laga bixiyo laakiin khumuska laftirkiisa shan qolaa iska leh ma inta marka hore la bixiyo ayaa kadib inta soo hartaa shanta qolo qolo loo qaybinayo mase nafalku shantan qolo qayb kamida waxooda ayaa laga dhiibaa imaamu shaafici wuxuu leeyahay qaybtii rasuulka ou lahaay ayaa laga bixina qaybtii rasuulka uu ku lahaa waclamuu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilahi khumusahu walirasuuli qaybtii rasuulka ou lahaa ayaa nafalka laga baxshaa buyi imaamu shaafici ayb marka waxaa weyaan khumusul khumuska nebigaa laga dhiibaa marka ama eh, hadii nebiga dhintana imaamka ama waxay markaas jooga taasna marka wa waa mas'alo qawlkaas marka wa kaasn qawl kale waxa uu leeyahay nafalka waxaa laga bixinaa arbacatu lakhmaas haniimada marka shan meel loo qaydiyo afar meel waxaa iska lahay dadkii dagaalamay sooma in afartooda meel ayaa nafalka laga bixinaa markaas kadib ayaga loo kala qaybina sooma garani khumuskan lama taabanayo qawlkaas isaguna imaam axmed iyo isxaaq ayaa qabaan waxayna daliishadeen xadiis muslim kana yunafilu bacda man yabcasu min asaraaya lianfusihim khaasatan siwa qasmi caamat ljeish xadiikaa marka wuxuu leeyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu u bixin jiray dadkii ilaalo ama dad koox yani marka bixiyo ciidanka uu bixinayo qaar kamida ah ayuu abaalgud u siin jiray waxka khaas ah waxa ay la qaybsanayaan dadka ah, dadka kale muqaatiliinta ah ee diriray marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay in nafalka laga bixinaayo arbacatul akhmaaska arbacat akhmaaska ayaa laga bixina qawlka saddexaad waxa weeyaan imaamka alamiiru mukhayarun amiirka iskale haddau raba khumuska ka bixina haddau raba arbacat akhmaaska ka bixina si allaale sidau doono ayuu yeelayaa waana qowlka annakaci ou qabo ibraahim annakaci